bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi ajmaciin maalintan oo ay tahay maalin oo talaada a bisha rajabna ay laba iyo labaatan ay tahay hijrada nabiga caleyh الsalaatu wasalaamna ay tahay kun iyo afar boqol iyo saddex iyo soddon ee ku aadan laba iyo tobanka bisha lixaad laba kun iyo laba iyo tobanka taariikhda milaadiga ah yaa waxaan rabnaa inaan maanta meeshan ka bilowno kitaabka oo la yidhaahdo qadru nada waballu sada kitaabkan kitaab mashhuura weeyaan kutubta soomaalida aad ay u daryeesha buu qeyb ka yahay kitaabkan waxaa iskale ibnu hishaam annaxwi sidaasaa loo yaqaanaa kitaabka macnihiisa qadrunada wa ballusada musanifkiisa ula baxay sidaas waxaa magacaas uu ogeysiinayaa ama laga fahmayaa inuu yahay kitaab mukhtasar ah ninka naxwada doonayo gaarsiinaya dantiisa kutubta waaweyn oo naxwada iyo midda mutawasitkana u dhaxeeyo qadru nada macnaheeda waxa weeyaan dhadada dhibaceeda iyo wabalusada oonka dhuunqoyntiisa qofka markuu oomo hadduusan biyo ku filan haysan waxaa le in yaroo dhuunta aan ku qoysta isi nadana waxaa la yidhaahdaa habeenkii markuu qabow aada u dhaco ayadoon roob ayna dhicin bay geedaha waxa weeyaan aada arkaysaa dhibacyaal biyo ah yaa ka daadanay qoyaankaas dhadaa la yidhaahdaa marka sidii dhadada markii roobka loo fiiriyay ay u yar tahay yaa kitaabkan mka naxwada looga baahan yahay loo fiiriyo sidaasuu u yar yahay oo dhibac buu ka yahay laakiin ha ahaatee waxa weeyaan ninka doonaya an yatabaxara fii culuumi naxw yuu dhuunqoyn u yahay oo waa bulqa oo lagu meel gaarayo intaa waxa weyaa nooc min atawaaduc waa kitaabka hadda intaa wuu ka wen yahay macna ahaantiisa laakiin musanifka wuxuu rabaa inuu camalkiisa hoos u dhigo calaa gayri caadati kathiiriina dad waxba aan ay ahayn waxay qorayaan yaa waxaa laga yaabaa inay mubaalaqa waaweyn sameeyaan oo kitaabkan waxawa intahaa ilayhi alculuum yaa lagu leeyahay marka kitaabkaasaan rabnaa inaan meesha ka bilowno kitaabka ninka iskale alifay raxmat ullaahi calayhi waxaa mashhuur ku yahay ibnu hishaam annaxwi baa la yidhaahdaa magaciisoo dhammaystiranna waxaa weeyaan kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abu muxamed naanaysiisana jamaaluddiin magiciisana waxaa la yidhaha cabdullaahi ibni yuusuf ibni cabdillaahi ibni hishaam al ansaari magaciisa kaasaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibni yuusuf ibn ibni cabdillaahi ibni hishaam alansaari magacaas al ansaari wuxuu tusinayaa in dadkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ansaarti ahaa markii eh, la furtay eh, maxaan ku irahdaa masar inuu dadkii xaggaa u wareegtay inuu sulaaladiisa uu kamid yahay ansaartii uu kasoo jeeda markan ibnu hishaam annaxwi waxa weeyaan wulida fi lqaahira magaaladaas qaahira lyiraa caasimada masar ah bisha markay ahayd oo dilqacda ah caamkana uu ahaa todoba boqol iyo sideedii hijrada nabiga caleyh salaatu wasalaam dad badan oo culama ayuu ka maqlay ou cilmiga ka dhageysay oo abi xayaan ibni jamaaca iyo rag badan ay kamid yihiin nin macruuf oo masri a marka waxaa la leeyahay imaamkaas kutubta uu leeyahay maa yuqaarib miata kutub wa boqol kitaab wax ku dhow buu leeyahay markii dadka asiga siiradiisa ka hadlaan markay rabaan inay sheegaan baa musanafaadkiisa la sheegaa kutub aada u qiimo badan oo annaga waxa naga soo gaaray ay yaryihiin ee laakiin min ashhari kutubihi kitaabkiisa uu ka mid yahay muqni labiib can kutubi alacaarib maa samicahu axad ilaa athnaa calayh kitaab aada u qiimo badan weeyaan oo aad u aragtid naxwada sideedaba waxaa weeyaan waxa ugu ascabsan waa jumalka icraabka iyo xuruufta marka ninkii kitaabkaas akhriya unbaa garanaya macaaniden eh, udhexdhiga kitaabka ninka musanifka kitaab kale buu leeyahay oo la yidhaahdo sharxiga ibnu maalik khulaasadiisa ou sharxay oo la yidhahdo awdaxu lmasaalik إلى sharxi alfiyati bni malik wuxuu leeyay shuduraat dahab oo kitaabkan qadrunada iyo asiga waxweyn ay ku kala duwan yihiin aan jirin waxaa weeyaan qadrunada kutubtiisa waxaa weeyaan kutub aada u qiimo badan oo aan la koobi karin ninkii raba an yaqifa calayha maa beyna makhtuutatin wa wa maطbuuca waa kutub aada u badan weeyaan marka Eh, ibnu maalik maxaan ku iraaye asiga waxa u dhexeey quraabatu miati sana ibnu malik markan eh, taariikhdiisii markuu dhimashadiisii waxaa laga joogo wuxuu dhintay markay ahayd hijrada lix boqol laba iyo iyo maxaan ku irahdaa iyo toddobaatankii ibn hishaam annaxwi asigana toddoba boqol iyo waxa weeyaan lixdan iyo kow markay ahayd hijrada buu dhintay macnaha wuxuu noolaa wax eh, konton iyo dhowr sano ah ilaaha cumrigiisa u barakey marka kitaabkaas asiga ayaan meesha ka bilaabaynaa eh, ammaanta uu leeyahay eh, ibnu hishaam wax la koobi kara ma ah waxa weeyaan mithaal ahaan waxaa ka soo qaadataa dadka asiga ka hadlay dad badan subki oo kale yaa kamid e ibnu khulduun oo kale yaa kamida ibnu xajar alcasqalaani oo kalea kamida rag badan baa ka wada hadlay oo waa ugu dambeeya xataa shawkani ibnu khulduun wuxuu yiri asigoo ka hadlay ibn hishaam الnaxwi wasla ilayna bاlmagribi lihada اlcahdi min taأliifi rajuli min ahli صanaacati اlcarabiya min ahli misra yucrafu bibni hishaam ظahra min kalaamihi fiiha anahu istawlى calى gaayati min malakati tilka الsanaaca lam taxsul ila lisibaweyhi wbni jini w ahli طabqatihima lcidami malakatihi wma axaaطa bihi min usuuli dalika اlfani wa tafaariicihi wa xusni tasarufihi fiih yani ibnu khulduun waxaa weeyaan laa yacrifu ahla اlfadli ila dawuuhu yaa la yihi ilaa dawuuhu yacni dadka qiimaha lama garanaya ilaa nin qiimo lama ahayn ibnu khulduun nin la yaqaano oo maghribi ah oo muqadimadiisa uu taariikhda ka goro loogu yaqaano xataa muqadimata ibnu khulduun cilmi oo cilmu lijtimaaci oo asaasi ugu qoray marka ibnu khulduun yaa wuxuu leeyahay markuu kitaabka ibnu hishaam uu arkay oo muqni eh, allabiib iyo amaantaas uu ka bixiyey ou leeyahay ninkaas kitaabkiisaana soo gaaray oo lagu loo yaqaano ibnu hishaam waxaa aada nooga muuqatay buu iri in cilmigan oo naxwada sanaacadiisa gacanta uu ku dhigay si meesha uu ka gaarayna wax ka gaaray ma jiraan ilaa siibaweyhi ibni jinni iyo dadkii lamid ahay maahine makaanada uu cilmigaas ku leeyahayna aada buu u badan yahay xataa baalaga ibnu khulduun w qaala wma zilna wnaxnu bاlmgrb nasmacu anahu dahara bmasr caalimu bاlcarabiyaةi yuqaalu lahu ibnu hishaam anxaa min sibaweyhi buuri annagoo maqrib joogna kama zuulin inaan maqlayna buuri in la leeyahay masr waxaa ka soo baxay nin carabiyada aad u yaqaano oo ibnu hishaam la yiraahdo oo siibaweyhi ka naxwo badan fii baabi اlmadxi markii la yiraahdo Eh, hadalkaas qiimo weyn ou leeyahay ninkaa makaanada ou naxwada ku leeyahay buu ku ogeysiinay laakiin laa yacni bidaruura xaqiiqadeeda inuu siibaweyhi buu ka cilmi badan yahay macnaheeda xaqiiqa ma ah laakiin ninkii siibaweyhi lala sheego nin sahlan ma ah eh, dadkaa markii saas u ammaanayaan sida annaga caada aan kaleenahay ninkii laba kitaab yar akhrisabo fulaan siibaweyhi ayaa la leeyahay waxaas wara ma ah marka almuhim ibnu hishaam markii lala xariiray ragga odayaasha a waxaad ka fahmaysaa makaanada uu ku leeyahay ibnu xajar alcasqalaani ama asqalaani dheh ama shid ama iska daay casqalaan eh, waxay ku taalaa waxaa weyaan filistiin eh, iyo asigana wuxuu yiri asagoo ibnu hishaam ka hadlaya inahum farada bilfawaa'id alghariiba والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا يعني waxa weyaan iبن xaجر laguma yaqaano مبالغاaت kitaab الdurar الكاmنة في أعyاan المئة الثاaمنة kitaab lira buu leeyahay yacni e, boqolkii e, sideedaad ee mmanaa hijrada nabiga caleyhi salaatu wasalaam raggii culamada ayuu ka tarjumay marka wuxuu leeyahay ibnu hishaam wuxuu la gaar ahaaday fawaa'id oo aan laba aqoono qariib ah iyo mabaaxith daqiiqa macnaha waxa weeyaan inuu soo saaro e, maxaan ku irahdaa nataa'ij iyo maxaan ku irahdaa fawaa'id oo daqiiq ahoo dadkao dhan ay wada garanayn iyo istidraakaad istidraag waxaa dadkii ka horeeyey waxyaalihii ay qarireen markii la naqdiyo istidraag baa la yidhaahdaa macnaha fulaan istadraka calaa fulaan haddii lagu yidhaahdo macnaha wax buu ku qabsaday iyo taxqiiqaat albaaliga waxa weeyaan taxqiiq waxaa la yidhaahdaa inuu qofkii muntahaa maa tasil ilayhi almas'alatu min alwuduux inuu ka gaaro iyo iطilaac almufrid iطilaac waxa weeyaan qofkii wixii laga qoray masaladan maa qaalahu lmutaqadimuuna wmutaakhiruun inuu markaa iskortaago kadibna go-aan uu ka qaato waxay isku khilaafeen waxay isku waafaqeen iyo waxaa lagu yaqiinay tacbiirkiisa inuu aada uu adag yahay ou siduu rabo uu ka yeelayo markuu rabana inuu macaanidii an yusiba fiiha uu aad u kala faahfaahiyana waa gari waa kari karaa hadduu rabana anahu yuujizu walaa yukhilu bilmaqsuud calaa kuli xaal shaki waxaan ka joogin ibnu hishaam min almuxaqiqiin alkibaar min culamaai الnaxw waxaa la yidhaahdaa madhab ahaan markiisii horo kaana shaaficiya اlmadhab lannahu masr waxay kamid tahay mawaaطinta madhab اlimaam الshaafici ay ku faaftay huma fi aakhiri xayaatihi taxawala ilaa xambaliyin markaasaa waxaa layihaha mukhtasar akhaliil you fii arbacati ashhur ku xifdiyey saara mudarisan fi fakhi alimaami axmed wahaakada madaahibta in loo kala wareegto culamada wax dhib a uma arkaan macnaheeda madhabta laga soo wareegtayna inay xun tahay ma aha tan loo soo wareegtayna inay tan kale ka qiimo badan tahay ma aha laakiin haakada yadharu lahu yadharu lirajuli an yantaqila min madhabi liaakhar lixaajatin fi nafsihi calaa kuli xaal imaamkaas sidaan hore u sheegnay wuxuu dhintay leylata aljumuca alkhaamisi min dilqacda bishuu dhashay isla bishaasuu ku dhintay markii ay taariikhda ay todoba boqol iyo kow iyo lixdan ay ahayd taariikhda nabiga caleyh salaatu wasalaam hijradiisa marka waxaa weeyaan fi xuduud khamsa wa khamsiin sano meelahaasuu noolaa marka kitaabkaasaan rabnaa inaan bilowno kitaabka waxa weyaan laba qeyb uu ka kooban yahay dabcan kitaabkan shuruux badan baa yaa sharaxday liqiimatihi waxaa weyaan macaahida azharta iyo caalam alislaami oo dhan muqarar buu ka yahay macaahidiisa waa la yaqaana Eh, kitaabkan waxaa mutashaabih jiddan uu yahay kitaabkiisa shuduraat dahab la yiraahdo oo haddii aad labada kitaab akhrisid wax ay ku kala fog yihiin waa yar yihiin dabcan kitaabka marka musanifka laba qeyb uu ka kooban yahay markii horena matni buu dhigay oo aada u kooban haddana markuu arkay intuu ku soo laabto matnigiisu haddana sharax yuu geliyey marka kitaabkan wuxuu ka kooban yahay متن iyo sharax labadaba ibn hishaam ay leeyihiin mithla maa facala fi shuduraati dahab matni yar buu intuu qoray buu haddana sharaxiisa raaciyey kaas weeyaan marka waxaan ka akhri doonaa taxqiiqa oo maxamed muxidiin cabdilxamiid eh, raximahu llahu tacaala sheekhaas muxaqiqa kutubta badan ee eh, maanta caalam lislaami macaahideeda iyo jaamacaadkeeda muqararka ka ah, ninka taxqiijiyey eh, nuskhada uu xaqiijiy baan ka akhrin doonaa insha allahu tacaala sharaxna asigaaba isugu filan oo kitaabkii wuuna sharxan yahay matnina wuu yahay walidaalika matniga sida badan isma kortaagi doono maadaama uu musanifka sharxi doono hori baan ugu dhaqaaqi doonaa dabcan marka wuxuu leeyahay eh, sheekh maxamed muxyidiin yaa wuxuu leeyahy qaala shaykhu اlimaamu alcaalimu alcalaamatu jamaalu اlmutasadiriin wa taaju اlquraa'i tadkiratu abi camrin wa siibaweyhi walfaraa abu muxamedi cabdullaahi bnu yuusuf ibni cabdillaahi bni hishaam alansaari fasaxa allahu fii qabrihi alxamdu lilaahi raafici darajaat waxaan intaa yaar hadda aan u hormarinaynaa waxa weeyaan min barakati alcilmi waxa weeyaan in ninka laga soo guuriya in loo sheego annaga talaamiideenna haddii aan nahay dadka xerta ah waxyaalaha aan aada ugu gaabina waxaa ka mid ahayd kutubta markii la akhrinayo ninka kitaabka alifi badanaa wax cinaayo lama siiyo oo waxaa laga yaabaa ardaygii kutubtii uu ninkii kitaabkii u akhrisanay haddii la yidhaha mualifkiisi man huwa mataa wulida wa mataa tuwufiya haddii la yidhaha inuusan warba ka hayninba marka taa waxaa weya nooc min alikhlaal qofkaa imaamka oo dhibkaa galay wuxuu naga astaahilaa ou naga mutaystaa in loo duceeyo ducadina waxaa ka horeysa inaad horta asiga wanaagiisa iyo wuxuu islaamku u qabtay inaad taqaanid marka in qofkii cilmiga alifay in loo tiiriyo min barakat alcilmi bay ka mid tahay marka eh, wuxuu iri ninkaas eh, maxamed muxyidiin yaa wuxuu iri qaala shaykhu wuxuu yiri oo ibn hishaamku ula jeeda alimaam u ahaa imaam waxaa loogu waxaa la yiraahdaa ninka oo e, fanigaas markii culamada la yiraahda ninka fanigaas lagu daydan lagu dayanay yacni marxala wasala fi hada alfani marxala saara muqtadan bihi fiih alcalaamatu ee cilmiga badnaa jamaalu lmutasadiriina dadka dadka horkacan quraxdooda ninka ahaa dadka dadka ugu caansan ee fannigaas lagu yaqaano yuuba qorax u yahay buu yiri wa taaju lquraa dadka oo quraadaho qur-aanka akhriyane wuxuu u yahay taaj waaba halkaa madaxa la suranay waxa weeyaan min min min miisaati naxwiyiina waxa weeyaan an yakunuu quraa nin naxwi maba noqon karo hadduusan qaari ahayn sababta waxa weeyaan waxa oo naxwada loo xujaysto waxa weeyaan maa qabla alislaam wixii carabti turaadkii laga soo gaaray iyo qur-aanka kariimka ah sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan maadaama bacduhaa ruwyat bilmacna tawaqafa kathiiru min annaxwiyiina fi lixtijaaji biha laakiin qur-aanka maadaama haddana qiraacaad uu ka kooban yahay ninkii naxwiga ahay xataa laa yuqarira qaacidatun tubطilhu qira'a min min alqiraa'aati almutawaatira inuu qiraa'aadka wada garta waay walidaalika naxwiyiinta waxyaalaha lagu yaqaan kaanuu yactanuuna biاlqiraa'aat xataa yaxtajuu bikuli qiraa'a calى qaacida min qawaacid الnaxw walidaalika taaju lqura marka luu ley saas waay tadkiratu abi camrin ninka abi camr yirahda xasuustiisa wa io wa siibaweyhi walfara abi camrin waxaa lagala jeeda abi camr bni calaa kunyadaas asagaa ku caanbaxay boqol iyo konton marka hijrada ay ahayd you dhintay imaam oo sida siibaweyhi oo kale waa siibaweyhina haddii hadal uma baahno abu camrin abu bishrin camr bni cuhmaan baa la yidhaha siibaweyhi magaciisa io waa ka dambeeyey siibaweyhi marka abuu muxamedin qaalay sheikhu wuxuu iri abuu muxamedin ahay magiciisana cabdullaahi ibni yuusuf ahaa ibni cabdillaahi kasii ahaa ibni hishaam kasii ahay alansaari qoladaas ansaarta oo nebiga u gargaartayna kasoo jeedo wuxuu fasaxa allahu fii qabrihi ilaahay qabrigiisa ha u fasiixiye wuxuu yiri alxamdu lilaahi raafici darajaati hadalkan waxaa bilaabanayo hadalkii ibnu hishaam uu yiri alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale raafici darajaati darajaadka allihii koryeelay liman uu koryeelay inkhafada u tawaaducay lijalaalihi ilaahay weynintiisa waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa wax la yidhaahdo baraacat listihlaal baraacat listihlaal waxa weeyaan inuu ninka mualifka muqadimada hadalkiisa inuu ku sheego wax laga fahmayo faniga uu ka hadlay iyo ulajeedadiisu hadda waxa weeyaan rafci iyo khafdi iyo fatxi iyo nasbi iyo intaasuu meesha ku sheegay intaa marka waxaa laga fahmayaa baabka aan ka hadli doono inay naxwo tahay sidaasuu u doortay marka ibnu hishaama wuxuu ku bilowday hadalkiisii alxamdu lilahi ilaahay baa mahadle raafici darajaati darajaadka allihii u yeelo liman shaksi inkhafada isu duleey lijalaalih ilaahay ninkii isu duleeyo oo istaslama lilaahi fi imtithaali awaamirihi waijtinaabi nawaahihi ilaahay kor buu u qaadaya narfacu darajaati man nashaa baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yiri ayb wa faatixi lbarakaati allihii barakaadka haddana furo alxamdu lilaahi bay u sugnaatay allihii faatixi lbarakaati barakaadka allihii furayo liman uu furayo intasaba u oogmay lishukri afdaalihi ifdaalihi fadliga ilaahay uu siiyey ku shukrinteeda ninkii macnaha isu istaagay allihii barakaadkaas u furan ku kumahadinaa buu leeyahay marka ulajeedada musanifka waxa waay raafici oo min arafci ah inkhafada oo min khafdi oo min calaamaat اlicraab ah faatixo min alfatxi laga keenay oo min calaamaati اlicraab iyadana ah haddana intasaba min annasbi macaanidii iyadoo fii janaab illaahi hadda loola jeedo yay haddana waxay ishaaraysaa wuxuu ka hadlaya inay naxwo yihiin markaasuu wuxuu iri wasalaatu wasalaamu calaa man korkiisa allaha yeelo hori baan in badan ugu hadlay salaam waxa weeyaan min asmaai illaahi tacaala haddii laakiin duca loola jeedo wasalaatu markaad leedahay bimacnaa duco iyo wasalaamu nabadgelyo calaa man nebi korkiisa alla ha yeelo maddat ilfasaaxatu fasaaxadii ay ku taagatay calayhi cala annabiyi riwaaqahaa aqalkeeda ay ku dhisatay yacni buushkeeda ay ku dhisatay riwaaqa waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan waa guri yar oo sida khaymaadka qofka markuu meel yaroo safar u galo meelaha markii rixlada loo baxo khaymaadka la dhisto yaa la yihahda riwaaqa marka wuxuu leeyahay qofkii fasaaxada ay guri ay ku duldhigatay nabadgelyo iyo ducaba korkiisa alla ha yeelo oo washadat ilbalaagatu balaaqadina ay ku adkaysatay bihi binnabiyi nidaaqahaa suunkeeda ay ku adkaysatay marka nebiga nucuudkiisa uu sheegaya maadaama waxaa laga hadlaya naxwo ay tahay naxwadana waxa lagu yaqaana ay tahay in fasaaxadii iyo balaaqadii lagu gaaro baa waxaa haboonaatay in la sheego afsaxu man nataqa bidaati wa man ucdiya jawaamica alkalim waاkhtusira lahu lkalaam sala allahu aleyh wasalam markii culuumtan aalada ah oo naxwii sarfi balaaqa iyo wixii lamid ah waxa loo bartaa waxay tahay qofkii inuu dadkii luqadan laga soo gaaray inuu macnaha siday wax ugu hadli jireen in uu wax ka ogaado marka ashayu bishay yudkar haddiiba laga hadlayo ina culumtan lagu gaaray in naxwada lagu barto macnaha in nebiga markaa munaasabo ahaan inuu haayada ka gaaray nin daad ku dhawaaqo oo nebiga ka fasaaxsanay ka fasiixsanay ma jirin walidaalika asigoo nabiga fasiix ahay buu ilaahay haddana mawhiba iyo mucjizo u siiyey annahu ucطiya jawaamica alkalim waاkhtusira lahu اlkalaam salى اllahu alayh wasalam marka wuxuu leey maadaama cilmigan ay tahay cilmu min culuumi اluga yaa waxaa weeyaan inuu ishaaro doonaya cidda oo gaayada ka gaartay inuu nabi maxamed alayh الsalaatu wasalaam yahay almabcuuthi lala soo bixiyey bilaayaati albaahira bilaayaati aayaadkii oo aayaadkaas mucjizooyin waa albaahirati ee aragga qaadaysa almudiicana waa la yidhaahdaa maxaan ku idhaahdaa haddii tiraahdo yani qofka waxa wareeriyo layaabkeeda markuu arko iyo wanaagga ay leedahay waxa qofka uu la wareero waay baahira yani abharat اlcuyuun hadii lagu yirahdo waxa weeyaan qofkii aragiisii dhan baa war waxaan marunba aan arkay yani sida ay jamaalka iyo haayada ay ka gaareen iyo wlxujaji lala soo saaray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xujooyin aan laga jawaabi karin aana laga hor imaan karin ilaa nin mucaanid inuu yahay maahane wa akbaru tilka alaayaat walmucjizaat kalaamu llahi tacaala walidaalika markii nabiga calayh salaatu wasalaam ay mucjize ka dalbeen ilaahay wuxuu iri awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaab qur-aankan inaan kugu soo dejinay miyaysan aayaad uga filnayn liannahu qur-aankii ilahi wuxuu iri qul lain ijtamacat alinsu waaljinu calى an yaأtuu bimithli hada اlqur'aani laa yaأtuuna bimithlihi walow kaana bacduhum libacdi dhahira hadday isku yimaadaan jiniga insiga ay dalbadaan xataa wixii isu kaalmeeyaan qur'aankan oo kale lama imaan karaan marka mucjiza ayadaaba uga filanba walidaalika waxa weeyaan akbaru mucjizatin ucطiyat linabiy sal اllahu alيه wasalam hiya mucjizaة اlqur'aan qur'aanka mucjizadiisa min xayثu lafdina waa tahay wa min xayثu lmacnaana waa tahay intaba waa mucjiz weeyaan markuu qur'aanka uu la yimi dastuurka iyo macaanida iyo nidaamka mutakaamilka waa mucjiz waay lafdigiisa iyo balaaqadiisa iyo siyaaqiisana mucjiz waay marka qofkii xaq doonayo waxaa uga filan inuu qur'aankaas feeriyo waxaa lagu gaari karaane inaad luqadii carabiga wax ka baratid waxa weeyaan qofka haduuba wixii maba dhadhamin karabo hadda walidaalika dadka aan hadeertaan eh, aan luqada carabiga ku hadlaynin eh, marka kutubta loo tarjumo mathalan qur-aanka macaanidiisaa la tarjumaa eh, axaadiidti waa la tarjumaa mahmaa yakuunu lmutarjimu waxa weyaan ma gaari kara macaanidii quraanka ma cabiri kara quraanka lafdigiisa maba la tarjumi kara mucjiz waay lakin itafaqa almutarjimuuna calى ana tarjama laa takunu ila bilmacaani qur'aanka macaanidiisa u ishaara baa la tarjumayaaye lafdigii quraanka lama tarjumi karo marka eh, nebigaas nabadgelyo iyo wanaag korkiisa allah yeelo almunazali calayhi lagu dejiyey qur'aanu lagu dejiyey qur'aankoo carabiyun carabi ah qur'aankoo hayru dii ciwajin aan laablaab lahayn aan qalqaloocnayn marka qur'aanka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waa carabi bimacnaa luqada uu ku soo degay waxaa weya lugat lcarab qoladii hore naga horeysay qolo kastaba luqadooda loogu dejiyay wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi rasuul lasoo diro ma jiro ilaa waxaa lala soo diri jiray dadka loo diray lisaanka ay ku hadli jireen sidaas maadaama nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam ummadoo dhanba ha loo soo diray laakiin dadka gaar ahaan laga soo dhex bixiyey waxay ahaayeen carab gaar ahaan quraysh marka luqadoodii baa qur-aanka lagu soo dejiyey qur'aana carabiya gayra dii ciwajin lacalahum yattaquun yaa ilaahi subxaanah wa tacaala uu yidhi inaa anzalnaahu qur'aana carabiyan qur'aanan carabiyan inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan wakadalika anzalnaahu xukman carabiyan marka qur'aankii macaanidiisii iyo alfaadiisii kulligiis waa wada carabi weeyaan ayib waatan ilaahay uu leehy wa inahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi اruuxu اlamiin calىa qalbika litakuna min almundiriin bilisaani carabiyi mubiin marka fiiri qur'aanka bilisaani carabiyi mubiin walidaalika qofka xataa yakuuna cudwa fi hadihi اlumma laa budda w an yatacalama min allugati maa yatacarafu wayatamakanu bihi minhu macrifata hadihi alluga walidaalika ibnu ashaafici aan dhaha ibnu ashaafici kitaabkiisa risaalada wuxuu ka tilmaamay inay in luqada in la bartaa inay tahay waajib min waajibaati alislaam inay tahay oo sidii salaadii qofkii inuu u barta ay waajib tahay luqadii u bartaa liannahaa wasiila ilaa fahmi kalaami illaahi wa sunati nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaad og tahay walwasaa'ilu lahaa xukmu lghaayaat marka juhdi inuu ku bixiyo qofkii luqada inuu barto waa loo baahan yahay waxaa wax laga xumaadaa maanta caalamu lislaami shabaabtooda waxaa weeyaan nin aan luqa ingiliisiya aqoonin waa farakutiris wax carabi yaqaanana waa farakutiris marka waxa weeyaan wax laga murugooda waa in luqadii kale la barta waxyaaba ay leedahay ma laha laakiin an yakuuna an yasila bina alamru ilaa hadihi daraja luqadii carabigu wax naga yaqaanana farakutiris ay yihiin waxaan luqa ingiliisiya aan aqoonina ay farakutiris yihiin oo dadkii ay xagga u bateen waxa weyaan tanqiis min hadihi luga sida ibnu khalduun ou sheegayna waxaa weyaan min caadati اlmaqluub an yataathara bilghaalib caadada lagu yaqaano waxaa weyaan ninka oo laga adag yahay inuu daa'iman ou ku daydo o isku shabaha ninka ka adag maadaama hadda ay labada boqol oo sano ugu dambeysay ay reer galbeedkii xadaaradii cilmigii oo dunyawiga ahay muslimiinta kaga sara mareen yaa dad badan oo kathiiriin min dicaafi al iimaan ayaga waxay ka dhigteen qudwo inay yihiin oo dadkaas inay wixii ayaga siday u socdaan siday wax u cunayaan siday u dhaqaaqayan noloshaba ay miisaan u noqdeen oo ninkii ayaga xarakaadkooda iyo sakanaadkooda khilaafo waxa weeyaan waa wa waa nin aada mutakalif u ah waay walidaalika xataa maa yukhaalifu shariica dad baad arkaysaa nimankaa reer galbeedka waxaa weeyaan bidaxday wax ku cunaan marka dad badanaad arkaysaa oo reer magaal iska dhigaya oo in bidaxda lagu cunaba ay tahay inay reer magaalnimadii qeyb ay ka tahay dharka la libisanayo sarwaalka iyo sida wax loo gashanaya faxadith walaa xaraj sida nabigu uri latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci xataa low dakhaluu juxra dabin ladakhaltumuuh qaaluu annasaara wاlyahuud qaala faman nabiga markii la weydiiyey dadkaas aad leedihiin aada leedahay nabi maxamedo waad hadhowtu waad raaci doontaan oo god hadday galaanna waad ka dabagelaysiin ma yahuud iyo nasaara yaa kale buuri nabiga caleyh salaatu wasalaam marka wixii nabiga ou noogu digaad arkaysaa inaan kusii soconno qofkana waxaa la rabaa an yactaza biislaamihi wa bixadaaratihi wa bilugatihi wa bisunanihi eh, wa aadaabihi wa acraafihi inuu markaa sidaa uu ka noqdo marka alikhtilaad maca alghayr maca tamayuzin yaa loo baahan yahay taasna waxay imaan doontaa insha allahu tacaala waqtigeeda marka waxa weeyaan luqadii in la barta calaa kuli xaal waa muhim jiddan weeyaan waxa kelia yabqaa macaka fi lqabri waxaad ilaahay dartiisa aad u baratay waa ninkii luqadan barto qasadka uu baranaya ay tahay inuu ilaahay kalaamkiisa iyo sunadii nabiga uu wax ka fahmaaho waxa weeyaan ajir wuxuu leeyahay aan la koobi karayn laakiin luga ingiliisiya hadaad baratid waa xirfa una aad baratay inaad ku shaqaysatid aada leedahay dad badan baa waxay leeyihiin ay mubarirkaaga dhigayaan luqada ingiliiska waxa weeyaan waxaan u baraynaynaa inaan dadkii aan maxaan ku irahdaa islaamka aan ugu yeerno ninka saas dhahayo waxaa laga yaabaa asigaan xataa islaamkii waxbaba ka ogeynba xarakaadkiisa iyo hay-adiisana laa yutarjim can dalika inuu iska yiraahdo aniga luqadan waxaan u barana waan ku shaqaysanaya ama eh, wax baan ku raadsanaya maa fi ay mushkila laakiin naftiisa inuu been ka sheego nin baan waxaan ku yiri maalin luqada ingiriiska maxaa u baranaysa oo carabiga ma baratid markaasuu iri dadkaan rabaa inaan ugu yeero waxaan luqada aad ku hadlaysa adiga aad taqaani dadkii aad u dhashay weligaa intaad meel istaagta diin ma ugu yeerto maya buuri marka luqadii dadkii dadka adiga aad taqaanid ood ka dhex dhalatay luqada aad adiga ay yaqaanaan waa taqaanaan luqadaas bal diinteeda ugu yeer ingiriiska dad badan oo muslimiin oo ingiriiska u dhashay oo ayaga yaqaana baa ku hadlaya dadkaas ayaa u yeeray laakiin kaalintaada adiga le ka soo bax haddii cid kastaba luqada ay u dhalatay ay diinteeda dadkeed ugu yeerto ummadii o dhan dacwadu way wada qaadanay liannahu ninkii bakistaani ah ninkii soomaali ah ninkii eh, carabi ah ninkii Eh, malisia hadii dadkiisu nin kastaba luqadiis ugu yeero wasadkaa laisugu imaanay luqadana waa luqada jaamicada oo luqa alcarabiya calaa kuli xaal wa calaa aalihi alhaadiina wa asxaabihi aladiina shaadu diina wa sharafa wa karama wa calaa aalihina allaha yeela salaad iyo salaam alhaadiina ee dadka hanuuninayeen iyo wa asxaabihi asxaabtiisana allaha yeela salaam iyo salaad aladiina wa sharafa wa karama yani wa sharafa aljamiic wa karama aljamiic waay ilaahay ha sharafo intaan soo sheegno nebi maxamed ugu horeeyo allahna ha karaamee waa duca wa intaasoo dhan marka intaa waa musanifkii muqadimadiisi markaasuu musanifku wuxuu ri wa bacdu fa haadihi nukatun xarartuhaa calى muqadimati almusamaati bqadri الnada wa bali الsada fa haadihi midaa nukatun weeyaan nukat waa jumal a lagala jeeda jumlooyin waay xarartuhaa aan taxriiriyey calىa muqadimati aniga muqadimadayda almusamaati lagu magacaabay biqadri nadaa wabalisadaa lagu magacaabay marka kitaabkan hadda uu galayo waa sharax wuxuu sharax u yahay kitaabkiisa la yihahda qadrinadaa oo matni ah sidaas marka taxriir xarartuhaa waxaa la yidhahdaa hadalka laysku dubariday oo macnaha eh, xagga daliilka iyo xagga qawaacidda xagga thubuutkiisa kulli laysku wada hagaajiya taxriir la yihahda haddii kale xarartuhaa bimacnaa xasantuhaa hataa waa dhihi kartaa taxsiin macnaheeda way ku timaada istikhlaasu lmacaani na way ku timaada marka taxriir waxaa ula jeedaa waxa weeyaan kitaabkaas oo matniga oo qadrunadaa la yidhaahdo yaan faahfaahiyey oon ulajeedadeeda ulajeedadeeda aan cadday waay marka fa hadihi nukatun jumal weeyaan xarartuhaa aan taxriiriyey oo bimacnaa aan isku duba riday oon isku habeeyey calaa muqadimatii xaal ay ahaatay muqadimadayda korkeeda almusamaati ee lagu magacaabo biqadri nada dhadada dhibaceeda iyo wabalisadaa dhuunqoynta raaficatun fa hadihi nukatun weeyaan raaficatun faydayso ama qaadayso lixijaabiha muqadimadii xijaabkeedii macnaha maadaama kitaabkii wuxuu ku magacaabay qadri nadaa inuu muqadimo yahay muqadimadaas waa matni matnigana waxaa lagu yaqaanaa macaani badan oo alfaad yar lagu soo arooriyey marka kaanahu kitaabkii asoo xijaab uu saaran yahay sida loo fahmo waxaa fahmadii in la fahmo waxaa kuu diidaya xijaabaaba saaranbo marka sharaxan yarood uu dul saaray wuxuu qaadayaa raaficatun waxay qaadaysaa lixijaabiha muqadimadii xijaabkii dul saarnay oo macnaheeda in la fahmo u diiday yay dulqaadaysa ay ka qaadaysaa kaashifatun liniqaabiha niqaabkeedana hadana midii faydaysa waa niqaab waxaa layihahdaa qofkaa markuu wejiga iska daboolo walidaalika waxaa layihahda almar'atu almutanaqiba marka qofka waxyaalaha lagu garta waxaa weyaan asaas wejiga waa wejiga waxaa weji loo liannahu taqacu bihi lmuwaajaha qofkii marka iska hortimaadeen wejiga isku dhacaysa waxa lagu garta qofka wejigiisa waa walidaalik qofka haddii wejiga laga daboolo badana lama garto marka wuxuu ka tilmaamayaa muqadimadiisii wuxuu ka dhigayaa qof wejiga iska daboole oo kale inay tahay sharaxana wuxuu lamid yahay inuu yimid oo wejigii daboolnay inuu qaadayo mukamilatun mid dhammaystiraysa waali wa shawaahidiha shaahidka uu muqadimada soo qaatay marka qaarkeed beydkii hal shadri buu ka soo qaadanaya laakiin markuu sharax yimaado beytka cidii tiriyey iyo dhamaystirkiisuu ku dhamaystiraya shaahid waxaa la yihahdaa juz-iyun yudkaru liithbaati alqaacida shaahid waxa weeyaan qaacidada in la sugo wixii loo sheego min aayatin qur'aaniya aw beytin qaalatu lcarabu fii zaman alixtijaaj shaahidkaasaa la yihahda mithaalna waxaa la yidhaahdaa juz-iyun yudkaru liidaaxi alqaacida haddii la yihahdo faacilkii waa marfuuc لدليل qowli اllahi تعالى وقال qaala مؤمن mu'minu rajulkaas waa faacil inuu faacil godan yahay aayaddaasaa u daliil ah mithaalkiisi waa maxa hadaa tiraahda markaa lagu yirahd oo lagu yirahdo jaa caliyun jaal kada mithaal waa ayib mukamilat lishawaahidiha mutamimatun mid dhamaystiraysa weeyaan lifawaa'idiha kitaabkaas oo nukadka ah mutamimatun waxay dhammaystiranaysaa lifawaa'idiha muqadimadii fawaa'ideedii kaafiyatun waxay ku filan tahay liman iqtasara calayha ninkii oo ku gaabsadan waa ku filan tahay wa waafiyatun mid oo aydana e, ku filan weeyaan waafi bimacnaha midii macnaha oofinayso bibugyati man shaksi xaajadiisa janaxa u iishay ilayha ila almuqadima oo min ulaabi cilmi min ulaabi cilmi alcarabiyati carabiyada cilmigeeda kuwa tulaabteeda ka mid ah marka wuxuu leeyay sharaxan oo aan muqadimada saaray miisaadka ou leeyahay waxaa weeyaan horta muqadimadii yuu macnaha ku faahfaahinaya wixii ulajeedadeedii ku fahamsiinaya waxaa dheeraad ee E, muqadimadan ama nukadkan oon sharaxa oo matniga ku dul saaray kaafiyatu liman ikhtasara calayha awalkii hore hadalkii hore uu yiriyey qadru nadaa wa ballusada waxaa laga fahmayey in waxyaa aada u yaryihiin haddana wuxuu leeyahay kaafiyatu liman ikhtasara calayha ninkii e, ku gaabsado naxwadu way kaga filan tahay wa waafiyatun midii oofinaysa waa bibughyati man shaksi xaajadiisa janaxa u iishay oo min طulaabi cilmi اcarabiyati carabiyada cilmigeed طulaabteeda kamid ilayha ilى luga ilayha ilaa hadihi الnukat wallahu ilaahay almas-uulu weeyaan allaha la weydiisto an yanfaca biha nukadkan inuu ku anfaco sharxa lagala jeeda kamaa nafaca biaslihaa asalkeeda suu ilaahay ugu anfacay wa an yudalila lana ilaahay inuu noo macnaha sahlo uu noo jilciyo duruqa alkhayraati khayraadka duruqdeeda inan gaa-aan raacno ilaahay inuu noo sahlo iyo wa subulihaa inahu in allaha ilaahay jawaadun weeyaan allihii deeqsi a ah, kariimun ee deeqsi ah, ra turid badan raxiimun naxariis badan wamaa towfiiqii ma aha aniga waafajintayda ilaa bilaahi ilaahay unbaa wax i waafaji karo calayhi cala allahi baan tawakaltu aan tala saarti wa ilayhi uniibu intaas waxa weeyaan waa muqadimadii musanifka kitaabkii qadrunada uu ka bixiyey tilmaan waay kitaabkii oo muqadimada ahaa oo qadrunada waxay tahayna waa kuu sheegay nukadka ou saarayne oo sharaxeeda lagala jeedane waxay tahayna wuu kuu sheegay markaasuu uri alkalimatu qowl mufrad inta hadda fiiri yani musanifka ninka muxaqiqa ah oo maxamed muxidiin raxmat ullaahi calayh saad buu wixii saadka lagu bilaabo waxaa lagala jeedaa nas markaasuu saad u dhigay saadkaas bimacnaa nas buu ishaaran yahay waxa oo maxaan ku idhaahdaa shiin ka bilowdana sharaxi weeyaan marka dariiqada eh, hadda ibnu hishaam uu raacay waa dariiqat almutaakhiriin oo waxa weeyaan hadda musanifka wuxuu heli karay inuu kitaabkiisi matni ka dhigo haddana sharax ou raaciyo waxaa ka habooneyd inuu labadooda intuu isku aruuriyo hal kitaabka wada dhigo matni iyo sharaxna uu kala bixino hal mar siyaaqadiisa uu sameeyo laakiin dariiqadan waxay timiday markii eh, dadka muslimiinta khilaafadoodii ay dhacday hadda fiiri ibnu maalik Eh, waxa weyaan io ninkan boqol baa u dhexaysa inxitaad baa markaa bilaabanay oo in wixii oo dhan matni laga dhigo matniga haddana sharax la raaciyo sharxi haddana eh, xaashiya loo sameeyo xaashiyadi haddana haamish la sameeyo waxaas waxa weyaan ninka ardayga wuxuu ku wareerayo oo marka inta macnihi ka fiiri inta kelima ka fiiri inta hoos u fiiri dariiqadaas dariiqa caqiima a weeyaan waxaa ka haboonayd oo dadka haddee dariiqat lmutaqadimiin ah in kitaabkii min awalihi ilaa aakhiri macno isla wada raacsan oo aan arqaam iyo hoos iyo kor aan kala lahayn ee isku duba ridan in la qoro sidaasaa ka fiican hadda fiir ibnu maalik matni eh, maxaan dhihi laha ibnu hishaam matni yaruu qoray markaasuu sharax dul saaray dad kalaa yimidaa sharixiisa sharaxsii kor saaray markaasay qole waxay dhaheen shawaahidiisa haddana sharax gooni loo sameey qola haddana ulajeed waxaa weya toban sharax baa isdul saaran waxaas waxaa weya tashwiish lidihni طaalib waxaa ka wanaagsan sidii ibni maalig man kaana qablahu in kitaabkii lawada alifo waxbana aan aan markaa sharax iyo matni loo kala bixinin ayib markaasuu musanif wuxuu leeyahay alkalimatu qowl mufrad intaanu marka naxwadii ka galaya marka intaanan kelimada iyo wax la tacriifinin waxaa ka wanaagsan baa la yidhaahdaa in kow laga bilaabo in fannigan hadda la gelayo wuxuu yahay in wax laga ogaado bal naxwoy adiga maxaa qabataa qofkii waxaa weyaan inuu inuu fahmo markii inuu fanni gala uu doonayo waxaan uu galayo ulajeedadeeda maxay yihiin inuu fahmaa la rabaa marka cilmu naxw waxa weeyaan waa cilmi loogu talagalay in lagu barto sidaan hore u soo sheegnay asalkeeda in dadka ay ku wada khitaabaan midda kalena inay kalaamka ilaahay iyo sunnada nebiga iyo culumta islaamkao dhan ee lagu wada barto wayaأti fi muqadimatiha bacda kalaami illahi wa sunati rasuulihi waxa weeyaan fiqhiga imaanay in marka waxaasoo dhan lagu ogaado yaa loogu talagalay marka cilmigan marka waxaa la yidhaahdaa huwa cilmu yucrafu bihi usuul aw cilmu biusuuli yucrafu biha axwaalu awaakhiri اlkelimi icraaba wa binaaa cilmigan kaasaa lagu tacriifiya naxw haddaad rabtid inaad baratid waxa weeyaan waa cilmi oo lagu cilmi lahaado usuul usuushaasoo lagu garto xaalaadka kelimaadka carabiga aakhirkeeda lasoo gudboonaanayso oo icraab iyo bina ah kaasaa la yihahda marka naxwo waxa weeyaan kelimada aad ku hadlaysa waxay ku dhammaanaysa shaqalka saaran sidu siduu yahay iyo waxa laga rabay ku baraysa marka bikhilaafi sarf sarfiga waxaa weeyaan kelimada wasadkeeda iyo awaailkeedu ka hadlaa cilmu naxwana aakhir اkelima kelimada xarafka ay ku dhamaato yuu kaga hadlaa mowduuca marka cilmu naxwi lagu oo lagu raadinayo waxa weeyaan waa cilmu yubxathu fiiha can اlxarakaati اlإcraabiya w اlbinaa'iya marka waxaa loo dejiyey in cilmigana waxaa weya alkalimaat اlcarabiya in lagu ogaado min xayثu اlإcraab w اlbinaa ulajeedada laga leeyahay marka cilmigan gaayada laga leeyahay waxaa weeyaan alاxtiraazu can اlkhaطأi fi اlisaan horta marka hore markaad hadlaysid inaad hadalkaadi ku gafin ood khata iska ilaalisidaa loogu talagalay thaaniya alisticaanatu bihi calى fahmi macaani اlkitaabi wasunna walidaalika mar badan baan sheegnaa oo cilmigan ma aha cilmi oo maqsuud lidaatihi waa wasiila marka naxwo markaa baranaysid iyo sarfi iyo wixii lahal ah waxaa weyaan qasadkaada inuu ahaado inaad ilaahay kalaamkii sunada nebiga iyo culumta sharciga inaad ku baratid laakiin haddii sida hadda caadada laga dhigtay qofkii kuliyatu luga buu galayaa marxala jaamiciya ila dictora ayadii buu mutafanin ku yahay marka dambe ayadii buuba shaqaala iyo ku noqonayaa waxaa laga yaabaa inuusan weligiisna ilaahay kitaabkiisana ku akhrisanin sunada nebiga caleyh salaatu salaam wax marka faa'iido weyn eh, ay leedahay malaha laha lianna wasiilay aheed eh, wasiilada hadday kaayadii ku gaarsiinaynin macnaheedii waxaa weeyaan sidii laga rabay uma aadan isticmaalin marka qasadkeeda waxaa weeyaan alisticaanatu bihadihi bihada alcilmi calaa fahmi macaani alkitaabi wasuna wa masaa'il alfiqhi iyo dadkoo lagula hadlay intaas weeyaan ayib marka intaadan meeshaa gaarin waxa weyaan inaad sidaa u ogaatid waay musanifka mxarkaa wuxuu iri alkalimatu qowl mufradu intaas matni waay sharxi buu markaa ka bilaabayaa tuطlaqu اkalima ilaa aakhiriha marka meeshii laga dhihi jiray hadeertaan alkalaamu huwa lafظ اmurakab اmufiidu biاlwadci laga dhihi jiray yaa musanifku wuxuu ku leeyahay meeshii kalaamka aan ka bilaabi lahay kelimaan ka bilaabay fiiri marka bacdu naxwiyiina yabda-uuna bitacriifi kalaami naxwiyiin musanifka iyo dad kalena waxay ka bilaabeen bitacriifi alkalima alatii hiya juzun min alkalaam marka sheygii caamka inan ka bilaawno marka horo oo marka ajsaadi usoo degna maa haboon mase ajsaadii inan ka bilowno markaa kor u kacnaa wanaagsan laba ariiqaba waa la isticmaalay marka hadda musanifka wuxuu ka bilaabay hoos kelima buu ku barayaa ilaa uu kalaam kula gaaro marka waa kana kelimadii marka musanifka yuu ku sharxaya markaasuu wuxuu ku yiri alkalimatu qowlun weeyaan mufradun ee keli ah qowl mfrad macnaha wax lagu hadlo ko haddana keli ah qowl markii la yiriyay waxaa ku baxay wixii aan lagu talafudayn oo lagu dhawaaqaynin mathalan hadda ishaaro qof hadeed gacan haddii wax intuu ku weydiiye madaxa saas aad tiraahdo waad la hadashay waxa saasaas miya haddaad tira nacam ood madaxi saas tiraahdeed nacamay ka dhigan tahay marka waxaan hadaad ku yirahdo inta may iga jiraa mase inta midigtaad inta ugu ishaartid yani hadalkii waa tahay laakiin qowl lagu dhawaaqa ma ah waxaa lamid a ah baa leeyahay ishaarada waxa wax lagu fahmay kamid tahay khadka dhulka markii la hariiqo waxa weeyaan calaamooyinkaas dadkii hore markii qof uu kaa hormaro waxa weyaan asiga aad raadinaysid jid buu uu ku socdaa markuu ka leexda wuu kuu calaameynaya intaan u leexday khad baa la dhihi jiray cuqad faraha markii carabtu wax kala gadanayso yani farahaasaa laisku sibaa laisku duwa tan tobanay ujeedaa tan boqol toban i shanay ujeedaa tan kontonay ujeedaa kan lixdanay ujeedaa farahaasaa laga hadlaya marka qowlun markii la yiriyay waxaa ku baxay wixii hadalka ahaa laakiin nudqi aanan ahayn mufradun haddana keli ah beyt cali Eh, maxaan ku yidhaha turmuus samaa ard kelima kelima mufrad ah kaasaa la yidhaahda marka musanifka asaa sharxeeda noo sheegi doono marka mufrad waxaa lagala jeedaa maa laa yadulu juz'uhu calaa juز'i macnaahu asaa musanifka noo sheegi doono fiir hadirta tudqala تطلق lkalimatu kelimadii waxaa lagu idlaaqaa fi lugati ay luga alcarabiya cala aljumal almufiida jumlada wax faa'iideyso hadda fiiri hadalkiisii iyo sharaxa waxaad moodaa inay iskhilaafsan yihiin hadda markii hore alkalimatu qowl mufrad uu soo yiri waa shay keligood ah haddana wuxuu leeyahy waxaa lagu idlaaqa bimacnaa waxa weeyaan istilaax ahaan kelima waa hal shay oo ah laakiin axyaana tawasucan waxaa lagu idlaaqi karaa cala aljumal اlmufiida ka qowlihi tacaala kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa fiiri ishaaratun ilaa qowlihi tacaala weeyaano rabi irjicuuni lacalii acmalu saalixan fimaa taraktu qofkii markuu camal xun sameeyo qiyaamo la tago yaa ilaahay wuxuu ka codsanayaa you leeyahy rabi irjicuuni rab irjicnii lama dhihin irjicuuni waa lafdi ljamci buu kula hadlay rabbi ilaahayow irjicuuni i celi lacalii waxaan mudanahay acmalu saalixan camal oo wanaagsan inaan sameeyo fii maa taraktu wixiin kasoo tagay dib aan u sax markaasaa ilaahay wuxuu iri kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluha kalaa arrintaas in laga yeela iska dhaafe inaha kalimatun weyaan huwa qaa'iluha waa un oraah afkiisa uu ka yiri laakiin waxay ka bedelaysa malaha mar haddaa qiyaamo la tago ilaahu dib iyo cili hadalkaas waa un hadal la sheegay laakiin wax wax kasoo qaad leh malaha waxaa la yaab leh iyadoo hadda nooga sheegay in dadka sidaas ay u calaacali doonaan iyaan haddana waxaan ku wadnaa aan ku soconnaa jidkii xumaadaa lagu wada socda ilaa man raxima rabuka hadhowti waxa weeyaan war sidaanaad dhihi doontaane hadirtaan isa saxa marka haddayna la gudboon tahay inaan hadhowti calaa calin yaan wax wanaagsan aan samaysto oon ilaahay jidka ii tilmaamay aan raaco in hadda niraabay ahayd laakiin wax hadda noola sheegay baan intaan hadda iska diidno yaan hadhowti wixii noogala digay aan ku kaci doonaa marka fiiri hadda rabbi irjicuuni lacalii acmalu saalixan fii ma taraktu hadalkaasoo dhanma ilaahay wuxuu ku magacaabay kelima inay tahay kelimana way ka badan tahay jumal dhan waay oo kaamil ah marka taas waxa weeyaan tudlaqu lkalima axyaana calaa hadihi اljumal laakiin istilaaxaan markii la yihahda maya waxaad leedahay laa ilaaha ila اllah kalimat اlikhlaas waay fiiri laa ilaaha ila اllah jumlo dhan waay markaasaa waxaa lagu magacaabay kalimat اlikhlaas kalimatu tawxiid fiiri kelimo way ka badan tahay oo laadi keligeeda kelimo ah ilaaha keligeed waa kelimo ilaa kelimo waay allah kelimo waay markaas iyadoo isku wada dardarsan ba haddana waxaa lagu magacaabay kelimo taas istilaax ahaan ma aha laakiin waa min baabi tawasuc keli a ah. wa fi listilaaxi tuطlaqu cala alqowli اlmufrad wuxuu leeyahay haddii la rabo in kelima istilaax ahaan looga hadlo waxaa lagu idlaaqaa sidan matniga hore kugu sheegay cala alqowli almufradi qowlka mufradka ah wاlmuraadu biاlqowli waxaa lagala jeedaa allafdu daalu calaa macnan waa hal lafdi oo macnana ku tusinaya ka rajulin wa farasin oo kale weeyaan fiiri markaan qowl waxaa loo isticmaalaa in shayga hal shay una ou yahay macnana ou leeyahay haddii shaygii uu hal ka bato waxa weeyaan kelimo ma noqonayo laakiin qowl buu noqonaya marka kelinimada kelimada la gaar ah qowlka laakiin waxa weeyaan waxa weeyaan yuطlaqu calى اlmurakabi wa calى gayrih ayib marka laakiin calaa macnan markuu ku leeyahay haddaad hadeertaan rajulkaas iyo faras haddii dabagedisid oo safr saraf oo kale haddaad tirahdid oo siintii iyo raadig dib aad u akhrisid waxaa weeyaan qowl lama dhihi karo liannahu macno kuma tusinin qowl waxaa weeyaan wixii macno ku tusiyaa la yidhaahda wاlmuraadu bilafdi lafdigana waxaa laga jeedaa alsawt اlmushtamilu calى bacdi اlxuruufi alsawtu waa sawt dhawaaq almushtamilu ee kulansaday calىa bacdi اlxuruufi xuruufti qaarkeeda sawaaء waxaa eg dala calىa macnan ha ku tusiyo ka zaydin oo kale aw lam yadula macnayuusan ku tusinin ka daysin oo kale waa maqluuba zaydin xaal uu yahay marka lafdi waxaa la yidhahdaa maa yutalafadu bihi ama maa yatalafadu bihi linsaan insaanka wuxuu ku dhawaaqo marka fiiri waxaan hadda u baahannahay inaan kala fahmno lafdi iyo qowl iyo kelimo iyo kalaam uu rabaa musanifka in uuna kala baro marka siduu uu kala hormari nooc min atashwiish weeyaan marka ugu horayso kelimo aan ka bilowno kalima waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waxa hal shay keli a ah ku tusinayo yaa la yidhaahda mufradka ah wax mufrad ah yaa kelima la yidhaahdaa maa laa yadulu jus'uhu calaa juز'i macnaahu waa midda hadda musanifka noo sheegi doono kaas waa mufrad baa la yidhahda waa kelima waxaa ku xigto waxaa ku xigo murakab wax la yidhaahdo murakab waxaa la yidhahda maa tarakaba min اثnain famaa fowq wixii laba iska koro iyo wax ka badan sawaaء afaada am lam yufid murakabaa la yidhaahda waxaa ku xiga markaa ka baxdid asigii waxa weeyaan qowl qowl waxaa weeyaan sida musanifka uu noo sheegay yanطabiqu calى اlmurakab wa yanطabiqu maxaan ku yidhah calى اlmufrad qowl baa la yidhaahda waxaa ku sii xigo alkelim maa tarakaba min halaathati ashyaa sawaaء afaada am lam yufid kelim baa la yidhahda waxaa ugu dambeeya kalaam maa afaada almustamica ama maa afaada faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha bxayثu laa yantadiru الsaamicu shayئa aakhar sidaasay isugu xigaan marka musanifka hadda wuu isdhexgeliyey laakiin saa u faham marka kelima ugu yar kelimadaas murakabaa ku xigo kelim oo jamcu kelima ayaa kusii xigto kalaam yaa ku sii xigo qowl baa ku xigo lafdiga ugu dambe ugu caamsan marka fiiri qowl waxa weeyaan wax kastoo macno leh ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen qowl baa la yidhaahda wixii hal shay ana mufradaa la yidhaahdaa oo kelima ah murakabna wixii laba iska saaran iyo wax ka badanaa la yidhaahdaa kelimna waxaa layihahda maa tarakaba min thalaathati ashyaa lafdi waxaa la yidhahdaa alsawt lmushtamilu shayga in lagu dhawaaqayna waa shardi xuruuf lagaa qori karana inay ku jirto haddaa zayd haddaan iraahdo dhawaaqna waa yahay xuruufna waa ku jirtaa haddaan days iraahdoon daba gidiyo dayskii oo gadaal loo akriyo waay zaydkii oo gadaal loo akhriyay haddaan days iraahdo lafdi waaya lanna wax lagu dhawaaqana weeye xuruuf laga qorana waa leeyahay laakiin macno ma laha marka kulu maa fiihi xuruuf wa tama nutqu bihi waxaa la yihahdaa lafdi wa huwa alacamu isagaa ugu caamsan lafdi waqad tabayana buu iri musanifku waxaa noo cadaaday ana kula qowlin qowl dhammaantiisa lafdun inuu yahay walaa yancakisu mana cagsi maayo oo cagsigeeda lama dhihi karo lama dhahayo ana kula lafdin qowlun lama dhahayo ana kula qowlin waa lafdi qowl kasta lafdi buu noqonaa walaysa kulu lafdin qowlan saas waa liannahu qowl wuxuu gaar ku yahay wixii macno ku tusiyo lafdina wixii macno ku tusiyo iyo waxaan ku tusinin asigaa ka sareeya oo ka badan marka waxa weeyaan haddii aad rajul iyo faras tiraahdo qowlna waa yahay lafdina waa yahay haddii days haddaad tiraahdid lafdi waa laakiin qowl ma ah ayib wاlmuraadu bilmufrad waxaa lagala jeedaa maa laa yadullu juzuhu juziisa wuxuusan ku tusinaynin calaa juzi macnaahu macnihiisa qeyb ka mid ah haddii inta gooni loo kala bexbixiyo qeybta qeyb kastaba macno ku aadan ku tusi mayso wadaalika naxwu zaydin oo kale waay faina ajzaahu zayd wuxuu ka kooban yahay ajzaada uu ka kooban yahay wahiya azaayu walyaau wadaal waay saddex xarafuu zayd ka kooban yahay ajzaadiisa idaa ufridat haddii lakala bixbixiyo laa tadulu tusin mayso calaa shayin ku tusimayso oo mima yadulu huwa zaydka wuxuu tusinay calayhi cala shay zayd oo isku jiro zayd markii oo lagu wada dhawaaqa inuu ninkaa magac u yahay buu tusinaya laakiin haddii zada gooni loo bixiyo ku tusin mayso zayd wuxuu ku tusinaya oo saddex loo dhigay qeyb kamid a ah ku tusin mayso oo waxaa weeyaan zada keligeed haddii gooni loo bixiyo laa tadulu calaa macna marka mufrad waxaa la yidhahda wax haddii laysu geeyana macno ku tusinayo haddii lakala bixbixiyana wax macnona aan ku tusinaynin marka hadii la yidhaahdo zayd gooni u qaado zadiisa marka ma laga fahmayaa zayd oo isla jirta intay ku tusinaysa markii saddex loo dhig qeyb kamid ma ku tusinay maya waay wax macno ay ku tusinaysa malaha markaasuu ku uri idaa ufridat xuruuftan zayd haddii lakala bixiyo laa tadulu ku tusin mayso calaa shayin ku tusi mayso oo mimaa yadulu uu ku tusinay huwa zaydkii calayh zayd oo isla jira wuxuu ku tusinay haddii xuruuftiisa lakala qaadqaado mid ka mid ah wixi uu ku tusinay wax kamid e ah kama tusinaysa keligeed macna way beenaysaa bikhilaafi qowlika ghulaamu zaydin aatiri bay khilaafsan tahay maxaa yeelay ghulaamu zaydin qowl ma aha macnaha mufrad maaha dhihi lahay mufrad ma aha ghulaamu zaydin murakab waay mufrad ma aha lianna ghulaam keligiisa waa mufrad zayd keligiisa waa mufrad markii laysu geey waxay noqdeen murakab marka murakabka iyo mufradka farqi u dhexeey ku tusinaya bikhilaafi qowlika ghulaamu zaydin aa tiriyey fa ina kula min jusayhi ghulaamu zaydin labada jusow ka kooban yahay wahumaa alghulaamu wa zaydun weeyaane daalun wuxuu ku tusinayaa calaa juzi macnaahu macnihii labadii oo isla jirta ay ku tusisay qeyb kamid oo ku tusina markii lakala qaado fahada yusamaa murakabana lagu magacaaba laa mufradan lama yiraahdo hadda ghulaamu zaydin haddii leysa saara waxay ku tusinaysaa ninkii zayd addoonkiisi ay ku tusinay laakiin haddii lakala gooyo oo ghulaamna meela la dhiga zaydna meel dhigo ghulaamkiina macnabuu ku tusinaya macnihii oo ayagoo isla wada jiro dhammaystirnayba ay ku tusinine laakiin wax ka mid ah yuu ku tusinay oo ghulaam wuxuu ku tusinaya addoon zaydna nin magaciisuu ku tusinaya labadoodii markii lakala qaaday mid kasta labadii isla jirtay macnihii ku tusinaysa qayb kamid uu ku tusinaya kaas murakabaa la yidhaahda murakab yaa la yidhaahda markaasuu musanifku waxuu leeyahay fa in qulta haddii aad tiraahdadood i weydiisid falima la shtaradta maxaad u shardi waysay fi lkalimati kalimadii alwadca maxaad u shardi waysay ood u dhihi waysay alkalimatu eh, maa wadica limufradin maxaad u dhihi waysay haddaad tiraahdid kama shtarata man qaala ninkii yidhi sou u shardiyey alkalimatu lafdun wudica limacnan mufradan limacnan mufradin dadka adiga kaa duwan waxay yidhaahdeen alkalimatu lafdun wudica limacnan mufradin ay yidhaahdeen adigana alkalimatu qowlun mufrad baa tiri maxaad ugu weecatay dadkii kale waxay isticmaalayeen oo kelimadii tacriifkooda lafdi ay ku dari jireen adiga maxaa ugu goyse alkalimatu lafdun weeyaan lafdigoo wadica la dejiyey limacnan loo dejiyey macnaho mufradin ee keli ah sidaasay dadka kaa horeeya dhihi jireene adiga maxaa u badasho alkalimatu qowlun maxaad u tiri qultu markaasaa wuxuu leey waxaan ku leeyahay inama xtaajuu way u baahdeen ilaa daalika inay kelimadii lafdi u isticmaalaan waa liakhdihim ayaga qaadashadoodo allafda lafdiga ay qaateen jinsan xaal u heli lkelimati waxa weeyaan kelimadii waxay lafdiga waxay ugu dhigeen jinsigii inuu u yahay macna caam inuu u yahay marka maadaama alkalimatu lafdun ay yiraahdeen oo kelimadii ay lafdi ku tacriifiyeen yaa waxay u baahdeen inay yidhaahdaan wudica limacnan mufrad inay yidhahan wudica inay keenaan waxaa qasabtay kelimadii ay waxay jinsi ugu dhigeen lafdi anigana lafdi waan ka tegay qowl baan jinsi ugu dhigay buu ku marka wa inama axtaajuu ilaa daalika waxay sidaa uga baahdeen inay alkalimatu lafdun wudica limacnan u yidhaahdaan liakhdihim alafda ay qaateen jinsa lilkalima oo lafdigee waxay ugu dhigeen jinsiya ilkalima uga dhigeen wallafdu lafdigana yanqasimu waxau u qeybsamaa ilaa mawduucin iyo wa muhmalin lafdiga waxa weeyaan mid la isticmaalo iyo midan la isticmaalno u qeybsamaa marka maadaama alkalimatu lafdun ay yidhaahdeen lafdigana mustacmal iyo hayru mustacmal ou kulminsinaya yaa faxtaajuu waxay u baahdeen ila alixtiraazi inay ka dhowrsadaan can ilmuhmali lafdigii muhmalka ah inay ka dhowrsadaan waxay u baahdeen bidikri lwadci inay sheegaan maadaama lafdi lafdigaas ah mustacmal iyo ghayru mustacmal loo isticmaalo yay ixtaaju waxay u baahdeen inay muhmal ka dhowrsadaan awgeed yay bidikri lwadci u baahdeen marka inay wadci sheegaan oo walamaa akhadtu lqowla qowlkii markiin aniga qaatay buu iri jinsan lilkelima inuu u yahay wa huwa qowlkiina khaasun bilmawduuci midka mustacmalka uu gaar ku yahay akhnaanii wuxuu iga deeqay daalika midkaas can ishtiraadi lwadci inaan wadci shardiya waa ka deeqtoomay markaan iri alkalimatu qowlun aan iriyay qowlkii looma isticmaalo ilaa shay mustacmal mooye laakiin lafdigaa waxaa weeyaan lafdigaas mid mustacmal ah sidii cali oo kale iyo midan mustacmal ahan sida days oo kale yaa soo hoosgeli karto marka labadaas maadaama lafdiga ay soo hoosgeli kartaa waxay u baahdeen inay yidhaahdaan wadica limacnan anigana alkalimatu qowlun baan idhi qowlkiiyaan hore kasoo qaatay uma baahanin marka wadica inan idhaahdo fa in qulta haddii aad tirahdid falima cadalta maxaad ugu leexatay can ilafdi maxaad ugu leexatay ila alqowli aad ugu leexatay lafdiga maxaad ugu weecatay ood qowl u qaadatay haddaad i weydiisid qultu waxaan kuu leeyahay lianna lafda lafdiga jinsun baciid wa jinsi aad u fog weeyaan maxaa yeele waa liintilaaqihi waa asiga yaa ku tegayo oo cala almuhmali wاlmustacmal yacni liinطibaaqihi oo kale waa macnaha waxaa lagu iطlaaqa liinطilaaqihi waxaa lagu iطlaaqa ou ku kacayaa cala almuhmali wاlmustacmal lafdiga waxaan ugu tegay buu leeyahay macno weynuu shamlinaya oo waxaaba loo isticmaalay shay muhmal oon la isticmaalin iyo shay mustacmal ah kamaa dakarnaa saan hore usoo sheegnay wاlqowlu qowlkana jinsun qariibun wa qowlkana waa jinsi oo soo dhow maxaa yeele likhtisaasi qowlku wuxuu ku gaar yahay bilmustacmal lafdiga la isticmaalo gaar ku yahay lafdiga aan kheyru mustacmalka ahayn qowl lamaba yiraahdo markaasuu ri waisticmaalu lajnaasi ajnaasta in la isticmaalo albaciidati ee aad u fog fi lxuduudi markii wax la tacriifinaya maciibun mid ceebaysan weeyaan cinda ahli nadar dadka fiirada ahl kuwa ah ceeb weeyaan marka inan meel dheer ku soo marsiiyo anoo heli kara jid dhow inan kaa tusiyo wixii waxa weeyaan waa laga fiican yahay anoo jid fiican oo dhow heli karo in jid dheer aan qaado buu leeyahay marka alqowl alkalimatu lafdun wadica limacnan mufrad waxaa ka sahlan alkalimatu qowl mufrad inan iraahdo oo lafdigaas inaan isticmaalo oo aan u baahda lafdigii muhmalka inaan ka bixiyo oon idhaahdo wadica limacnan mufrad waxaan ka doortay in idhahdo alkalimatu qowl mufrad intaasuu musanifka hadda u jeedaa marka waxaa weya nooc min atafkiik wixii oo lakala furfuro waa u baahan yahay daalibka muqadimaadkan oo kale wuu u baahan yahay almuhim waxa weyaan min xayu اlcumuum waxaa jira inaad kala ogaatid kelima iyo jamceedo kelim ah iyo murakab iyo qowl iyo lafdi iyo kalaam intaas inaad kala ogaatid unbaa muhim ah kelimadi waaba hadda musanifkaa soo sharxay bimaa laa yaxtaaju ilaa tafsiir kelimada waa lafdigaas mufradka ah oo xuruuftiisa haddii lakala qaad qaado macno beeleyso kaasaa waa kelima la yidhaahdo jamaceedana alkelim waaye hadda fiiri haddii aad tiraahdid qad qaama muxamadun haddaad tirahdid qad keligeed waa kelima qaama keligeed waa kelima muxamed keligiis waa kelima marka laysku dara jamacooda maxay noqdeen kelim taas marka faham ayib marka kelim waxaa la yihahdaa maa tarakaba min halaaثati sawaaء afaada am lam yufid hadaa tiraa qad qaama muxamadu kelim waaye waxna waa faaideysa hadaa tiraa in qaama muxamadu hadaa tiraahde waa kelim waxna ma faa'ideyn in qaama muxamedun hadduu istaaga waxbuli jawaab ma heleen kelim baa la yidhaahdaa waxaa lamid ahoo asiga kelimadii ka agdhow murakab maa tarakaba min kalimatayni fa akhar sawaaun afaada am lam yufad murakab baa la yidhahda fiiri hadaa tiraa qaama muxamadu murakab baa la yihahda liannahu qaama iyo muxamed baa la yska saaray mufiidna waa yahay hadaa tiraahdid eh, haddii aad tiraahdid ghulaamu muxamedin hadaa tiraahdidne murakabna waa yahay waxna ma faa'ideyn ghulaamu muxamed muxamed ghulaamkiisa maadaa fiih ghulaamu muxamedun saafara miya qutila miya jawaabtii weli waa dhiman tahay marka fiiri murakabka iyo kelimta haddii ay saddex iska fuulaan murakabna waa la yihahdaa kelimna waa la yihahdaa laakiin ghulaamu muxamadin oo kale haddaad tirahdid murakab a kelim lama dhahay liannahu kelim saddexa laga rabaa ghulaamu muxamadin laba keligeeda ka murakab a kelim lama dhahay ayib kalaam baa ku haray kalaam waxaa la yidhaahdaa ma afaada faa'ida wixii faa'ida qofka ku hadlayana uu dhihi karo waa ku istaagi kartaa ninka lagula hadlayana ou wax ka fahmi karo haddaan idhah saafara caliyun haddaan idhaahdo kalaam waay lianna wuxuu ku tusiyey inuu macnaha waxa weeyaan macnaad ka adiga waad waxaad ku hadli kartid lagaana fahmi karo waay haddii laakiin aan idhaahda in saafara muxamadu muxamed hadduu safro kalaam lama dhahay liannahu jawaab weli laga helin in saafara muxamed kalaam dhamaystiran ma ah marka waxaa la yidhaahdaa kelim iyo kalaam waxay ku kulmayaan haddii aad tiraahda saafara qad saafara muxamadun haddaad tirahdid qad saafara muxamadun haddaad tirahdid kalaamna waayahay liannahu faa'ido buu leeyahay kelimna waa yahay lanuu saddex iska saaran yahay hadii aan irahda in saafara muxamadun kelim weeyaan liannahu saddex uu iska saaran yahay kalaamaa liannahu faa'iida ma laha saafara muxamadun haddaan irahdo kalaam waay kelim ma aha kalaam wuxuu u yahay waxbaa laga faa'iidaystay kelim ma aha liannahu saddex ma dhamo ayib waxaa ku soo raaca marka qowl alqowlu waxa weeyaan yuطlaqu calى jamiici ma taqadama kelimadii qowl waay murakabkii qowl waay kelimtii qowl waay kalaamkii qowl waay intaasoo dhan qowla la yihahda marka alkalim alqowlu acamu min alkalaami wa min alkalimi wa min ish wa min almurakabi ayib waxaa laleeyahay wa acamu min alqowli allafdu lafdigaa kasii wada caamsa liannahu yuطlaqu cala almustacmali wa gayr اlmustacmali qowl wuxuu gaar ku yahay mustacmalka waxaan mustacmalka ahayn oon aan la isticmaalina lafdi baa la yidhah liannahu dhawaaqna waa leeyahy xuruufna waa leeyahay sidaasay isugu xigaan wbiاllahi tacaalى towfiiq slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin